alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbi aجmaciin allahuma anfacna bima clamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma bab اlayman musanifka raximah اllahu tacaala wuxuu yihi baabu اlaymaani aymaantii buu ku saabsan yahay jamcu yamiinin dhaarti wey qofka markuu dhaaranayo uu rabo inuu shay ku dhaarto ayaa laga hadlayaa wa taakiidu shayi bidikri ismi illaahi aw sifa min sifaatihi in shay la adkeeyo magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la xusaayo ama sifo ilaahay sifaatkiisa ka mida ah lagu adkeeyo ila wax kale lama ogole waan arki doonaaye inamaa tasixu اlyamiinu buu yihi musanifka raximah اllah yamiinta iyo dhaartu waxay asaxdaa oo keliya ah min kulli baaliqin qof baaliqaho qaan gaaray xaggiisa dhammaantii caaqilin caqli leh mukhtaarin doortay oo khiyaar leh qaasidin u qasdaaya ilalyamiini dhaarta waxa uu ku dhaaranayana waxuu u qasday oo aan nisyaan iyo kamaa ka ahayn laqwilyamiin afka ka bartayna aanan ahayne waxuu u qasday waa inuu yahay dhowr qeyd buu sheegayoo waa inuu qofku qof qaangaara yahay ilmo yaroo sabi ah oo sakiira hadalkiisa iyo dhaartiisa lama ictibaarayo caaqil waa inuu yahay qof majnuun oo waalan marfuuculqalam ah waxba loo qaban mahayo mukhtaar waa inuu yahay qof mukrah oo la khasbo layihi ku dhaaro qofka asaguna waxba loo qaban maayo qaasid waa inuu yahay qof aan u qasdin oo carabkiisa uun wax iskaga dhawaaqay una niyad iyo qalbi iyo qaaliba uhaynin isaguna laqwi lyamiin weeyaana laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum buu soo gelayaa ilahay ooma qabanayo faman sabaqa lisaanuhu carabkiisa qofkuu ka hormaro dhaqo carabkiisi baa dhaqayoo ku dhaqsaday ilayhaa dhaarti uu iskaga dhawaaqay un carabkii oo mase qasada alxalifa waa ku dhaartay waa ku waa u qastay dhaarta qasada waa u qastay alxalifa dhaarta oo qasad iyo niyo way ka aheed calaa shayin shay buu ku dhaartay fasabaqa lisaanu baa oga horamaray ilaa kayrihi wax kale wixii uu niyeysnaa ee u qastay waxaan ahayn ayuu carabkii ku dhawaaqay lam yancaqid ma guntamayo yamiinkaas iyo dhaartaas wax guntami oo kafaaro ay ka ratimi haddii xinfi iyo wixii uu samayn waayo ama uu sameeyo wuxuu yihi ma samaynayo wax caqdi ah oo guntamay ma jirto yamiintii ay caaisha radia allahu canha ku fasirtay aayadda ay tiri qowlu rajuli balaa wallahi laa wallahi wa balaa wallahi qofka afkiisa iska bartay oo iska dhahayo haa wallahi ama maya wallahi dhahayo hadallada noocaas oo kale ee niyad iyo qalbi loo haynin waxba loo qaban maayo lam yancaqid ma gunta maayo <clears throat> aayaddaasna hadda waa ku caddahay laa yuwaakidukum allahu bilagwi fi aymaanikum wadalika arrinkaasna min lagwi lyamiin buu ka mid yahay laqwilyamiinkii qur-aanka uu sheegay ayay arrintaasi ka mid tahay wax loo qabanayo qofka ma aha walaa tancaqidu ma guntamayso ilaa bismi min asmaa'ihi tacaala wa sifa min sifaatihi marka maxluufu bihigii shaygii lagu dhaaranayay eed wax ku adkeenaysay ayaa hadda la rabaa in lagu caddeeyo waa in magaca ilaahay aada adeegsato ood ku dhawaaqdo ama sifo ilaahay sifaatkiisa daatiga a ah aad ku dhawaaqdo tilmaamaha ilahay uu leeyay subxaanahu wa tacaala wax kalese lama ogolo marka wuxuu le walaa tancaqidu ma guntamayso yemiintu iyo dhaartu ilaa bismin magacoo min asmaa'i ilaahi magacyihiisa kamida tacaala alla korahaye aw mase sifatin sifa oo min sifaatihi ilahay sifaatkiisa min sifaati daatihi kamida sifaatka ilahay uu leyahy subxaana watacala wax lala uusan jirin kuwaas inaad ku dhawaaqdo unbay yemiinti iyo dhaarti kaaga guntami maxaa yeeley nabigeena alayh salaam waa ka yihi xadiidkii mutafaq ahaa in allaha tacaala yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum inaad aabayaashiin ku dhaarataan ilahay waa inaga nahiyey waa inaga reebay man kaana xaalifa falyaxlif biاllaahi aw amase liyasmud aamuso ama ilahay ku dhaarta magaciisa ama iska aamuso samti iyo aamus baa u dhaama meeshuu ku dhaaran lahaa magac magacaan ahayn asagoo iska aamusaa u dhaantay haska aamusu yiri marka aabahana laguma dhaaran karo hooyadan laguma dhaaran karo makhluuqo idil wix khaaliq ka sokeeya laguma dhaaran karo allaha khaaliqa ah magacyihiisa daatada isimkiisa asmaadiisa allah oo kale iyo sifaatka kuwa xumbaarsan iyo intaasuma lagu dhaaran karaa nacam maxaa yeelay markaad dhaaranayso waxa aad wax ku dhaaranaysa wax ku adkeynaysa tacdiim iyo weynin ayaa uhaysaa waa tacdiiminaysaa tacdiim allaha eh, iskale maaratay weyneynta mooyeene wax kale in la weynayaan lama ogolo oo ilahay unbaa lagu weyneyn karaa oo lagu dhaaran karaa wax kale lama ogolo marka huma ina min asmaa illaahi marka asmaada ilahay ha lagu dhaarta la yidhi ayaa qaarkoodna waxay u qaybsamaan kuwo ilaahay subxaanahu watacaala bes un lagu magacaabay oo asa isku magacaabay kuwana makhluuqana waa lagu magacaabaa khaaliqana waa lagu magacaabaa sifaatku baa ku kala duwanaadeene wuxuu ku leeyay uma ina min asmaaءi اllahi tacaala ilaahay asmaadiisa waxaa kamida maa laa yusamaa bihi waxaan lagu magacaabin hayruhu alla keyrkiis waxaan la keyrkii aan lagu magacaabin oo laa yatasamaa bihi hayr asaga hayrkii una isku magacaabin isaga waxaan ahayn aan maaratay lagu magacaabinoo alla un isku magacaabay eh, maa laa yusama bihi hayru alla hayrkii waxaa lagu magacaabinoo looba isticmaalin kallah oo kale lafduljalaalaha waxaan alla ahayn cibaadada xaqa u leh allah lama dhihi karo waraxmaani oo kale ah, lafdigan raxmaan ahna ama magacaa raxmaan ahna axadaan alla ahayn laguma magacaabi karo isagoo idaafiya la socona cabdiraxmaan oo kale iyo cabdullaahi iyo kale iyo waa banaan tahay laakiin alraxmaan in qof la yidhaahdo ma banaana maxaa yar waxaan alle aheen laguma magacaabo walmuhayminu weeyaan muhaymin allaha qaalibka ehe khalqigiisa oo dhanka qaalibka ah muhaymin wacallaami lguyuub baa kamida qeybka allaha ogaashaha badane waxa maqan oo dhan og allahuma magacaas sifada ilahay ma yeelan kara fatancaqidu bihaa way guntamaysaa alfaadaas haddaad ku dhaarato ama asmaadaasi alyamiinu dhaarti way guntami mutlaqan muطlaqan wuxuu ka wadaa ama magacaas alle u niyo ama u niyoonin haddaabad ku dhawaaqdo dhawaaqaas keliya ayaa ku filan ah, muطlaqan ah, niyo iyo magaca allaan ula jeedaa iyo olama jeediyo ma dhihi kartid maxaa yeele magacaas waxaan aan leeyahin looma isticmaalo wa minhaa waxaa kamida asmaadii ilaahi subxaana wa tacaala ma asmaa yusamaa bihi lagu magacaabo asmaaduba hayru alla heyrkiis ilahina waa lagu magacaabaa heyrkiina waa lagu magacaabaa laakiin maca taqyiidi marka keyrka lagu magacaabayo waa in wax lagu xidho oo aan la iska ilaaqin haddii la ilaaqa ilahay baa iskale lakin haddii la qaydo wax lagu xidho marka makhluuq waa loo isticmaali karaa kan rabbi oo kale rabdaar iyo rabulbeyt iyo rabulibil iyo waad dhihi kartaa ah, farjic ilaa rabbika waa ki u lahaa yuusuf alayhi salaatu wasalaam marka haddii wax loo iwaafeeyo wa marata lagu qaydo waa loo isticmaali karaa allah waxaan ahayn lakiin haddii la iska ilaaqo arab hadii la yihahdo allah bay ku dhacaysaa wاraxiim lafdigaasi ama isimkaa raxiima isaguna ilaahay keyrkiina waa lagu magacaabaayo nabigeenaba sala allahu alيه wasalam sifaatkiisii kamid aheed bilmu'miniina rauufun raxiim marka raxiim nabiga alayh الsalaatu wasalaam inkastoo sifada allah uu leeyahay iyo sifada makhluuqa ay iskhilaafsan yihiin oo ilahay sifaatkiisa waa kamaal waa dhammaystiran yihiin ama sifada makhluuqa mid u cunanta makhluuqa iyo xaaladiisa iyo tabartiisa wey marka araxiim oo kale iyadana waa lafdi lagu magacaabi kara keyrkiis wlqaadiri oo kale qaadir hebel waa karaa ama qudru leeyahay awood buu leeyahay qaadiru calaa kada wuu karaa waa la dhihi karaa asmaadaas iyo lamidka sida khaaliq iyo raasiq iyo wayakhluquuna ifkan iyo watakluquuna watakluquuna ifkan aayadda qur-aankeed iyo farzuquuhum minhu ku arzuqa yani raasiq qof waa lagu magacaabi karaa aayadda farzuquuhum minhu waa ka ilah leeyahy marka alfaada noocaas oo kale waa ilahay iyo keyrki waa lagu magacaaba lakin marka ilahay keyrkii lagu magacaabayo waa in la qeydo wax lagu xidho oo laiska iطlaaqin fatancaqidu way guntami bihaa asmaadaasi alyamiinu dhaartii way ku guntami ilaa an yan waxaan qor ninka falaa sooma qoro mise fatancaqidu qor falaa waxay u qoraysa ma jirtaa falaa tancaqidu saas wey marka falaa istinaaha dambaadka garan falaa tancaqidu biha alyamiinu yamiin iyo dhaar kuma buntami karto ilaa an yanwiya hayr اlyamiin ah, ilaa an yanwiya ah, fatancaqidduna waa sax wey fatancaqidu biha alyamiinu ilaa an yanwiya hayr اlyamiin mid kalaa soo socotee fatancaqidu way guntamaysaa biha lyamiinu bay ku guntami haddaad tirahdo wrab iyo wraxiim aad tirahdo wlqaadir aad tirahdo yamiin iyo dhaar bay ku guntamaysaa ilaa an yanwiya hayra اlyamiini ka inuu hayralyamiin iyo dhaar waxaan ahayn uu uqasta mooyeene ah, ilaa an yanwiya inuu niyoodo hayr alyamiini mooyeene marka yamiin bay ku dhacaysaa iyo dhaar inuu hadii yihahdo ani dhaar olama jeedin mooyeene wa minhaa waxaa kamid a asmaada ilaahi maa huwa mushtarakun kuwa mushtarak aho makhluuq iyo khaalaqaba lagu magacaabo wixii waxba la qeydin kalxayi oo kale wey oo makhluuqa xayi waa la yihahdaa wixii nool yukhriju alxaya min almayit walmawjuudina waa la yidhaahdaa ay mawjuudka oo kale isagana mushtarag weeye wاlbasiiri oo kale fajacalnaahu samiica basiira ilahina basiir weeyaan falaa tancaqidu bihi اlyamiinu yamiin kuma guntamayso alfaada mushtaraga ilaa an yawiya biha yamiin yamiin iyo dhaar uu niyooda mooyeene midda horena waxaa layidhi yamiin bay ku dhacaysaa inuu hayr yamiin uu niyoodo mooyane asalka inay dhaarta ku dhacaysa wey tanna asalka waxaa wey inayna dhaar ayna ku dhacaynin inuuba niyoodo mooyeen alfaada kinaayaadka oo kale ayay kamid tahay xayi iyo mawjuud iyo basiireeda ku dhaarto waa lafdi kinaaya maxaad ujeedaa baa laleeyahy waxaa loo isticmaala makhluuqa iyo iyo khaaliqaba mushtarak si siman falaa tancaqidu bihi lyamiinu midda dambe ila an yawiya biha alyamiin u dhaarto u niyooda mooyeen wa amaa sifaatuhu asmaa iyo sifaat bay ahaayeen ilaahay sifaatkiisa tacaala korhaaye in lam tustacmal haddaanan loo isticmaalin fii makhluuqin makhluuq naxwu cizat illaahi oo kale weeye ilaahay cizadiisa iyo wa ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa iyo wa baqaa'ihi ilaahay baaqi ahaanshihiisa iyo walqur'aani qur-aankoo sifaadka ilaahay kamida waxaas hadduu ku dhaarto waxaanan leeyahay sifaadkiisana looma isticmaalee fayancaqidu biha alyamiinu mutlaqan yamiin un bay ku dhacaysaa mutlaqan niye iyo hayru niyeba yamiin un bay kudhacaysaa dhaar bay ku dhacaysaa wa kaanat isifatu hadday tahay sifadu qad tustacmalu mid loo isticmaali karo fii makhluuqin makhluuq baa loo isticmaali karaa naxwu cilmu llaahi ilahay cilmigiisaad ku dhaaratid waqudratihi qudratihi ilaahay qudradiisaad ku dhaaratay wa xaqihi baad ku dhaaratay fatancaqidu biha alyamiinu yamiin iyo dhaar bay ku guntami ilaa an yanwiya bilcilmi in cilmigaasi uu qofka u jeedo u niyeysan yahay mooyaane almacluuma markuu leehay bicilmi illaahi wuxuu u wadaa macluumi illahi buu u wadaa ilaahay waxa uu og yahay iyo ogaashaha ilaahay ilahayna makhluuqiisi og yahay subxaana wa tacaala makhluuqiisi uu og yahay baad ka wadaa makhluuqiina marka laguma dhaaran karo taa haddii marka niyada ay saa tahay ood ka wado wa bilqudrati qudradii inuu ka wado almaqduur ah, wixii la karayey ee makhluuqahaa ee awoodda ilaahay subxaana watacala hoosgelayey haddii laga wado laguma dhaaran karo wa bilxaqi xaqi baan ku dhaartaa tiri haddii aad laga wado alcibaada cibaadadii ay maaragtay addoomuhu samaynayeen cibaadada addoomaha ay sameeyaanna waa afcaashoodo waa makhluuq khalqu afcaal cibaad waa kii bukhaari kitaab ka qoray falaa laguma dhaaran karo ah, laguma dhaaran karo haddii aad صifa oola jeedo sifada oola jeedo cilm اllahi markaad leedahay iyo qudrat illahi markaad leedahay iyo xaqii markaad leedahay way ku guntamaysaa laakiin haddii aad oola jeedo macluumkii iyo maqduurkii iyo muxuu ahaa cibaadadii addoommaha ay sameynayeen ficilkooda ahaa iyo hadday tahay makhluuq bay noqon falaha ma banaana laguma dhaaran karo walow qaala hadduu yidhaahdo uqsimu billaahi baan ku dhaaran aw aqsamtu billaahi baan ku dhaartay incaqadad yamiinu dhaartiisa way guntami ilaa an yanwiya bihi اlikhbaar inuu ka wadaba ka waran mooyeen markuu le uqsimu bilah ani ilahay baan ku dhaartaa aw aqsamtu bilahi hadda kahor baan ilaahay ku dhaartay ikhbaar iyo ka waran hadduu oola jeedo dee dhaar ma noqonayso lakiin hadduu markaa inshaa ka leeyahayo uu hadda uu dhaaranayo le uqsimu bilahi baan ku dhaaranaya hadda aqsamtu bilahi baan ku dhaartay yamiin bay noqon dhaar bay noqonaysaa ilaa an yanwi bihi ikhbaar inuu ka waran uun oola jeedo mooyeene markuu leeyahay mudaaraca uqsimu ama aqsamtu maadiga inuu oola jeedo shay iyo ka waran oo uu ka waramayo walow qaala hadduu yidhaahdo lacamrullaahi ilaahay baqihiisa baaqahaanshihiisa iyo xayaatadiisaan ku dhaartay oo mase ahdun bilaahi achadu bilaahi ilaahay baad maaragtay ku dhaaranayaa caadigiisa aw aczimu bilaahi baad ku dhaartay aw calaya cahdullaahi baa ahaaday ku dhaartay aw dimatuhu ilaahay dimadiisa iyo ammaankiisa iyo cahdigiisa aw amaanatuhu baan ku dhaartay aw kafaaratuhu baan ku dhaartay kafaaladiisa laafcalana inaan samaynaya kada ayuu yiri saasuu ku dhaartay ah alfaadaas oo dhan ba waa alfaad kinaaya aw asaluka bilaahi baan kuasaluka bilaahi ilahi baan kugu weydiisanaya aw aqsamtu calayka bilahi baan kugu dhaariyey kuwan dambana hadee dhaar ma ahee waa qof la dhaarinaya wax lagu weydiisanaya magaca ilaahay oo ibraar lmuqsim iyo xaggaasi soo gelay oo qofka waxa uu kugu dhaariyey ama uu kugu weydiisanaya hadiina xaaraana aynan ahayn inaad u baarifasho xaqu muslim cala muslim bay soo geliye intaa horese waa kinaayaadkii oo niyada qofkay ku xidhantahy lam tancaqid ma guntamayso kuwa hore ilaa an yawiya bihi lyamiin inuu yamiin iyo dhaar u niyooda mooyeen inta dambase sida sacdaa dhaarba maya waa un su-aal qof uu kugu weydiisana magac ilaahay wataqulah aladi tasaaluuna bihi walarxaam iyo aqsamtu caleyka iyo waa ibraaru lmuqsimki iyo soo gelaysaa inaad marka u oofiso ood u aqbasho ayaa fiican haddina wax reebaya aysan jirin faslun idaa xalafa laa yadkulu beyta fadakala beyta shacrin xaniha hadda halkan wuxuu kaga hadlayaa ruknigii saddexaad ee arkaanta yamiinta kamid ahaayoo la yihaahdo maxluufu calayhi waxa lagu dhaaranaya leedahay waan samayn ama aada leedahay ma samaynayo maxluufu calayhi weeye maxluufu bihi asmaada ilahay ad ku dhaaranaysa iyo kasoo maray weeye marka idaa xalafa hadduu qofku dhaarto laa yadkhulu wallaahi baanan gelaynin baa tiri beytan guri fadakhala wuxuu galay beyta shacrin guri laga sameeyey timo shacriga waa riyaha duftooda iyo timahooda la yidhaahdaye suufkuna idaha weeye wabarkuna waa geela xaalitha waa dembaabaya hadduu galo kafaara marka laga raba hadduu dembaabana kafaaradna waa noo imaan doontaa maxaa yeelay beytu shacar iyo beytu wabar iyo beytu suuf intaba beyt waa lagu magacaaba quraanka kariimka buyuutan tastakifuuna ywma dacnikum wa ywma iqaamatikum min aswaafiha wa ubaariha wa ashcaariha waa ka ilah subxana wa tacaala marka guri buu galay qofka asaga ah wain kaana hadduu ahaado wain kaana walow kaana qofkaas ku dhaaranaya beytu shacarka haba ahaado xadariyan qof reer magaalaho beytu madar iyo beyt guri dhagax laga sameeyo dhoobe iyo degan oo gurigiisa uu xadar uu yahay guriga noocaas oo kale oo shacar unan ahayn haba ahaado kolba hadduu beyt yiri shacarna u gale guri weeyaan nacam ila xaqaa'iqda marka laga hadlayo xaqiiqa sharciya iyo curfiya iyo luqawiya uqaybiyaan sharci ahaan baa waxaa soo arortay beytu shacar in guri lagu magacaabi karo wain kaana xadariyan walow kaana xadariyan qof oo reer magaalaba ahaado guryihiisa ka samaysan yihiin dhoobo iyo baloog boloketi waxaasaas oo kale a o mase masjidan ma ku dhaartay inaan masaaji o masjidan masaajid buu galay falaa intuu yiri beyt ma gelay laa yadkhulu beytan ku dhaartay yuu masaajid galay falaa falaa yaxnaf ah. naam wain dakala ini qor soo wain dakala masjidan hadduu masaajid galo muxuu ku dhaartay laakin laa yadkhulu beytan buu ku dhaartay guri ma gelaayo markaasuu masaajid galay falaa laa yaxnaf ma dembaabayo lannahu masjid beyt dad ay leeyihiin oy sheegan karaa ma ahe wey hadduu markaa ku dhaarto l beytullahi u yidhaahdo iyo kacbatullahi iyo markaa way soo gelaysaa laakin hadduu masjid beyt intuu yihah masaajid galo laa yaxnaf ma dembaabayo oo mase laa aakulu hadihi lxinda burkan meesha yaalla ee midhaha ah ma cunayuu yidhi intuu farta ku fiiqay o ishaaray fajacalahaa wuxuu u bedelay oo ka dhigay daqiiqan budo waaba shiidayba budu ka dhigay oo mase khubsan kibis buu ka sameeyey oo muxuu ka sameeyey rooti waxbuu ka sameeyey lam yaxnath ma dembaabayo maxaa yeelay wuxuu haadaa lahaa istixaala ku dhacday oo magacii baa isbedelay magacii xindaba ahaa hadda khubsi iyo muxuu ahaa daqiiq iyo magac kale qaadatay xaqiiqa curfiya ayaa la yidhaahdaa marka curfiga iyo caadada dadka burka iyo rootiga iyo xindo looma isticmaalo oo oh, mase wallaahi buu ku dhaartay inuu laa aakulu cunaynin samnan subag wallahi baanan subag cunaynin buu yidhi markaasuu faakalow subagii cunay fii xasiidatin xasiidatina waa la akriya ayuu cunay subagii oo ku jira xasiida yani eh, masage iyo uuji iyo shurbad iyo waxbuu ku darsaday iyo wanaxwiga wax lamid a ah. wa huwa subagiina daahirun waa ka dhex muuqdaa fiihaa xasiidadii waa ka dhex muuqdaa oo kaas ka dhex eh, eh, birbirqaaya sumagii iyo dhalaalkiisii iyo wakaa waa muuqdaa wax ikhtilaafay oo istihlaa ku dhacay oo baaba-ay meehee waa wax iska muuqda oo sumag ahaan loo arkaayo ama caani ku shuba ay ka muuqanayaan fiha xanitha waa ku dambaabay kafaaradii baa lagu yeeshay dhaartiisi marka waa wuxuu yihi ma sameyna ayuu sameeyey marka xanitha dhaartii way ka burtay waa inuu marka kafaaradii u bixiyaa oo oh, mase laa ashrabu wallahi laa ashrabu buu yihi inaanan cabaynin min hada nahri webigan ka cabi maayo biyihiisa markaasuu fa shariba cabay maan biyo fii kuuzin ashuun ku jiro oo webigaa laga soo dhaamiyey xanifa waa dambaabay ana min hada nahr markuu lahaa biyihiisu ka hadlayay biyihiisina waa cabay oo mase laa aakulu wallahi baanan cunaynin buu ku dhaartay laxman hilib fa akala wuxuu cunay shaxman baruur oo mase kulyatan keli buu cunay oo mase karishan wuxuu cano calooshii iyo kirisha marashkii buu cunay calooshii buu cunay xidma iyo caloosh iyo oo mise kebidan beer buu cunay oo mise qalban wadnihii buu cunay qalbiga waa wadnaha ila maogtahay oo mise dixaalan beeryar buu cunay oo mise alyatan barur eh, mxuu aha baridii buu cunay aw samakan mallay buu cunay badi iyo weligii kasoo baxsaday aw jaraadan ayaxaas dulduulaya baalayd oo kale u cunay falaa xaniitha ah, ma dembaabin qofka asaga waxaya curfiga iyo caadadaas yaa waxaa loo isticmaali jiray laxmi markii la yihahdo hilibka jiirka ah hilibka jiirka a ah baa laxmi loo isticmaali jiray tan curfigay u noqonaysaa haddii curfiga dadka iyo caadada dadka ay iskhilaafto oo idha anaga hilib waxaan u naqaanaa baruurta waxaan u naqaanaa kabedka iyo beerka iyo wadnaha iyo waan u naqaanaa barida waan u naqaanaa samaga iyo malaygana hilib baaba dhahnaaba hadday noqotana waa isbedeleysaa markaas qofka ka dhaarta kafaara lagu leeyahay kafara lagu leeyahay musanif marka wuxuu ka hadlayaa curfiga iyo caadaadka yamiintu iyo dhaartu sidaas ku socotaa nacam falaa xanifa ma dembaabayo aw amase qaala wuxuu yihi laa albasu wallahi baanan xidhanaynin lizaydin hebel ninka zayd la yidhaahdo faw mare uu leeyahy hebel uu leeyahay mahaya buu yihi ah, fawahabahu zaydun zayd baa u hibeeyey lahu asaga maradii buuba hibe u siiyeyba aw ishtaraahu lahu waa usoo gaday falaa xaniha ah, ma dembaabayo marka asaga maradiisi muunan asaga intuu tegey muuna soo xidhanin ee asagii baa siiyey ama meher usoo gadayba marka ma dembaabayo oo mase laa ahabhu buu yidhi hebel uhibeyn mahayo waxba inaan uhibeynayni baan ku dhaartay ayuu ku dhaartay fatasadaqa calayhi markaasuu ku sadaqaystay xanifka waa dambaabay maxaa yeeley sadaqada iyo hibada waa isku mid isku mid wayaan way issoo isgelayaan mid waxaa jirta ilan hibada aadan ciwad iyo waxbaba aadan ka dalbayninoo sadaqa iska noqonaysaa jirta mid oo sida hadiyada oo kale ee hadiyada muxuu ahaa ujrada lagu rabo beec oo kalena way jirtaa marka laa ahabahu iyo laa tasadaqu isku mid wey marka xanifa waa dambaabaya oo mase caarahu caariyu u siiyeyba hibe ayuu yii u hibe maayey bu yii markaasuu caariya u siiyey oo manfacadii sheega unbuu milki siiyey cayntiisana wuxuu yidhi soo celi oo wahaba waa u hibeeyey ho buu yidhi oo u hibe maayo buu yidhi waa u hibeeyey ee falam yaqbal kamuunan aqbalin hibadana waxay hibe noqoni marka lagaa aqbalo oo lagaa qaato waayahay la yidhaahdo oo mase qabila waa aqbalo waayahay waa yidhi walam yaqbil mana qibdoonin hibaduna milkigeeda wuxuu ku wareegaa qibdooshaha inuu qofka qibdoodo falaa intaasba laa yaxnah ma dembaabayo oo kafaara laguma yeelanayo maxaa yeeley hibadii caariyadii hiba ma aha ko oo hibadu waxay ahayd manfacada daatada shayga iyo manfacadiisaba qofka waa la siiyey caariyaduna waxa wey manfacaun baa lagu siiyey daatadii baa laga rabaa hibaduna haddii aan la aqbalin hiba ma aha haddii intii la aqbalo afka laga aqbalo aan la qibdoonina weli mas-uuloobin waa soo ceshan kartaa waxaadii intaas oo dhan ba markaa hiba laguma magacaabayo falaa iyo falaa xanayha aw amase wuxuu ku dhaartay laa atakalamu wallahi baanan hadlaynin buu yihi faqara'a alqur'aana qur'aan buu akhriyey qur'aanka kariimka buu akhriyey aw laa <clears throat> ukalimu fulanan hebel buu yihi la hadli mahayo maanta faraasalahu qof buu u dira yihi orod u tagoo waxa waxaa ku dhaho waxa waxaa iga soo qaad buu yihi ow mase kaatabahu warqad buu u qorayoo isagoon hadlin buu warqad iskaga qoray aw ashaara ilayhi intuu hor istaagay buu wax u ishaaro farta wax ugu fifiiqay lam yaxnaf intaba kalaam lama yidhaahdo kalaamka aad tii wallahi baan hadlayna kalaamullahi ma soo gelayo iyo dikriga ilaahay iyo arrimaha tahliishii tasbiixdii iyo waxaa maaha waxa laga hadlaya hadal hadli maayo hadallada kalea loola jeedaa ee kalaamullahi hadda meeshaas kuma soo gelayo curfiga haddaad tiraahdo eed qof u dirto oo tiraahdo hebel or waxaa iga soo qaadna de mada hadlin haddaad warqad u qorto oodan waxba hadlinna hadal kitaabada iyo qoraalka qofka akhraska iyo aan hadli karin iyo ishaarada kuwaasaa kitaabada iyo waaas iyo ishaarada loo aqbalaa ama qofka ishaaro un sameeyey qofka asaga ah yani ma hadlin ma hadlin falan ukalima alyawma insiyan markay leedahed maryama haddana maxay samaysay faashaarat faashaarat ilayhi iyadoo dhaarato tir wallahi anan hadlaynin ayaa haddana ishaaro wiilkii farta ku fiiqday marka ishaaradaasna hadal ma noqonin lam yaxnad intaasoo dhan ba xinfi iyo kafaara kuma waajibayso aw amase laa astakdimuhu buu yihi hebel inaanan khaadimsanayn hebel shaqo u dirsan maayo waxba ii qaba dhihi mahayo bu ku dhaartay fakhadamahu hebelkii baa iskaga khidmeeyey oo iskaga shaqeeyey isagoo waxba u dirsanin ayuu khidmo iyo shaqo u qabtay wahuwa kana saakitun uu aamusan yahay lam yaxnaf ah, ma dembaabayo marka aamuska uu iska aamusayna macnaheedu maaha inuu amar siiyey oo la dhihi maayo asaga aamuskiisaasa raadi ah maxaa yeele qofka mararka qaar aamuska uu aamusan yahay waxaa jirta inta badan qaacidada waxay u badan tahay qof aamusa inaan waxba loo tiirinaynin masaa-il oo yar yaraa laga soo reebaa ay kamid tahay gabadha gashaantida ee la guurinayo hadday aamusta aamuskeeda hadal baa laga soo qaadi oo ridaheeda iyo inay ogashahay qaacidadu marka laa yunsabu lisaakitin اlqowl walaakina الsukuuta fii macradi mxuu ahaa <clears throat> fi macrad اbayaani macrad xaajati ilى اbayaan fi macrad اxaajati ilى اbayaan bayaan ah, meesha xaaje eh, cadayn laga rabo hadduu qof ka aamuso waa bayaan laakin laa yunsabu lisaakitin qof aamusay qowl hadal looma nisbeeyo marka wahuwa saakitun lam yaxnaf ma dembaabayo kafaarana laguma yeelanayo o mase laa atazawaju bu yiri ma guursanayo o mase laa ualiqu waxba furi maayo bu ku dhaartay o mase laa abiicu iibin maayo waxba bu ku dhaartay fawakala qof kalu wakaashaday oo yiri hebelow orod iigad orod islaantii fur orod ii maaratay isoo aqbal guurki iyo nikaaxi ayuu yiri fawakala hayra fafacala waa sameeyey wakiilkiina o mase laa aakulu bu ku dhaartay haadihi tamra timirtan wallahi baanan cunaynin bu yidhi ba timira farta ku fiiqay fakhtalada timirtii waxay ku darmatay bitamrin kaiir timir fara badan baa lagu dhex riday faakalahu timirtii faraha badneed buu dhinac ka cunay oo cuncunay ilaa tamratan waaxida hal xabo timir mo inti kale waa cunay laa yaclamuha xabadaana ma ogo inay tiisii ku dhaartitaay in kale ma garanayo oo mase laa ashrabu maaan biy maaan nahri wedigan biyihiisa ma cabaayuu yidhi kullahu dhammaantiis nusakda qaar saasay qorayaan fa shariba bacdahu qaar buu ka cabay marka hadduu yidhaahdo laa ashrabu maaa nahri biyaha weyn ma cabaayo isagoo dhan bay ka dhigantay markaasuu qaar ka cabay fashariba bacdah lam yaxnath ma dembaabayo nacam ma dembaabayo lakin hadduu yidhahdo laa ashrabu min hada nahr waxba ka cabi maayo waa soo maray ashuunka hadduu ka cabayo inuu dembaabayo lakin hadduu yidhahdo biyaha weyn ma cabaayo oo uu ka wado jinsigii biyihiio idil buu ka wado qaar kamid a ah haduu cabayo lam yaxnath ma dembaabayo intaba lam yaxnath bay u dal taagayihin laa atazawaju buu yiri ama laa ualiqu ama laa abiic qofku waa kaashay lam yaxnath laa aklu hadi tamra btimatan ma cunaayo timir fara badan bay ku darmata hal xabuus kasoo reebay ma dambaabay maayan timirta iyadaheed xabaddaa uu reebay baa lagu xumbaari karaa o mase laa ukalimuhu zamanan hebel la hadli mahaya buu ku dhaartay zamanan zaman zamankiina muuna sheegin maalin ma dhihin bil ma dhihin zaman buu iska yidhi zamanna wuxuu ku rumoobayaa ay zaman wakti yarraa laga dhigay aw xiinan ayuu ku dhaartay inoonan xiinan la hadlaynin bara wuxuu ku baarifali baadnaa zamanin zamanka ogu yar u aamusnaado ayuu ku baaray fardhaartiisi hadduu wax yar aamusnaado kadibna uu hadlo intaa uu aamusay u yidhi hadli mahayadii baa lagu xumbaari oo waa markaa waa ka aamusay kadib deena hadalkan dambe uu hadlaayo wakhtigiisi waa dhammaaday laa yukalimuhu zamanan buu yidhi ow xiinan barra dhaartiisa waa u baarifalay maxaa yeele ma hadlin biadnaa zamanin buu ku baarifalayaa zamanka ugu yar oo mase laa adkhulu daara ayuu ku dhaartay wallahi baana daar gelaynin maalan fadakhala waa galay dakhalahaa daartii buu galay naasian soo halmaansan walahi baanan daartan gelaynin bu ku dhaartay asagoo halmaansan bu iska galay o mise jaahilan isagoo oonan kala garanayninba wuxuu ku dhaartay iyo waxaa ka ratimaya midnaba ayuu galay oo jaahilka ah o mise mukrahan isagoo la khasbay oo xoog lagu gallayid haddii kale waxbaa lagu yeeli ayuu saa ku galay o maxmuulan intii la xumbaaray baaba la dhexgeliyey gurigii oo gudaha loo geliyey intaasba lam yaxnaf maxaa yeelay waa naasi qofka naasiga halmaamayna iyo qofka mukrahaana labada waa kii nabiga sal lla alay slam uu yiri ummadayda ilahay wuxuu ka dhaafay wanistagmastukru caleyh wixii lagu khasba lagu ikraaho qofka jaahilka ahna de waxa uu lamid yahay qof aan waxbaba samaynin lam tanxal muxuu walyamiinu dhaartise baaqiyatun weli waa baaqi oo lam tanxal lama furmin a ah, ninkii yidhi daar ma galayo asagoo halmaansanteena galay weli dhaartii sidiiba baaqi uu tahay markuu galo asagoo daakir oo xasuusan ayuu markaasi kafaaradii yaa lagu yeelana xanafka ula imaan walyamiinu baaqiyatun waa saas lam tanxala ma furmin oo meesheedii mayna gaarin mar allaala markuu galo gurigii isagoo daakir oo xasuusan caalim oo garanaya mukhtaar ahoo mukrah ahayn la khasbin uu galo ayuu markaasi ku dhacaya kafaaradii oo xanfiga uu la imaanaya oo mase layaakulanna buu ku dhaartay wallaahi inaan cunaayo haadaa waxaan hadan berri baan cunay buu yidhi berri maanta ma ee berri baan cunay buu yidhi fa akaluu markaasuu cunay fii yowmi isla maalintiiba waa cunayba isagoo berriba la gaarin o oh, mase atlafahu wixii asaga ahaan waktigiiba gaarin buuba halleeyo raashinkiibuu daadiyey oo wixii buuba baabi'iyey oo oh, mase talifa wixii baaba iska dhintayba raashinkii baaba iskaba iska daatay min alkadi beri ayuu iska daatay bacda imkaani aklihi wakti uu cuni karay markii la gaaray beridii waa la gaaray inuu cunana waa u suuroobi kartay cuntadii baa halowday ama isagaa daadiyey xanifa ah, waa ku dambaaba kafaaradi baa laga rabaa maxaa yeele waktigii uu la imaan karay ayuu maarata wixii sameeyey ama hadduu daadiyo asagaba uu sii hadleeyana de asagaa istijaalay oo waktigii maarata ka degdegay cuqayb xirmaanihi xanifa wa in tarifa fii yowmihi isla maalintiiba haddii raashinka asagaa uu hallaabo ama uu daato falaa yaxnaf maxaa yaele berri lama gaarin marka kafaaro korkiisa ma ahaanin oo oh, mase wuxuu ku dhaartay laa askunu haadihi daara daartan wallaahi baanan degaynin buu yidhi daartan degi maayo fakharaja minhaa uu iskaga baxay marka Ah, maba dagaay daartan intuu yiro caroodo banaanka u booday biniyati taxaawiili inuu daartan iskaga guuro oo ka wareego niyadaasuuna qabaa markuu baxayey huma dakhala waa ku soo noqdo waa galay oo muxuu rabaa linaqli lqumaashi dharkiisi iyo alaabtiisa inuu daldasho rabaa geedibuu rabaa geedidii buu usoo noqday inuu dega oma soo noqonin lam yaxnaf ma dembaabayo kafaaran lagu yeelan maayo maxaa yee gelitaankan dambe uu soo galay inuu guuro iyo alaabtiisi inuu rarto oo dhaartiisi uu sidii ku togsiiyo ayuu u maarata usoo noqday ee maaha inuu dego oo fadhiisto ma imaanin degi maayo inu ku dhaartay oo mase laa usaakinu zaydan hebel wallahi aan la degaynin buu yidhi fa sakana kullu minhumaa mid kasta oo kii dhaaranayo kii laga dhaaranayo waxay degeen fii beytin guri iyo qol min daarin daar weyn ku dhex yaala kabiiratan weyn daar weyn oo qol iyo intaasoo qol leh iyo nin walba qol ka degay wainfarada kulu waaxidin mid walbana wuxuu la keli noqday bibaabin albaabkiisa u gaar wa maraafiqa waxyaalihii looga baahnaa guriga ee musqulaha iyo jikadina waa ugu maaratay waa u gaar lam yaxnad ma dambaabayo marka la u maayadaas qol isla degi meeno oo saaxiib ku noqon meena bay ahayd marka hadduu nin walba qolkiisa dego guriga korkaa ka war ahaado oo guri filo oo wada galeen lakin nin albaabkiisi iyo musqushiisi waa u gaar laba reeroo jiiraan oo daris ah unbay noqonayaan laba qof isla degan ma noqonayaan oo mase laa albasu ayuu ku dhaartay wallahi waana xeranayn haada hooba maradan wahuwa laabisu waana xeran yahayba maro u qabo ayuu wuxuu ku dhaaranaya wallahi maana xeranaynin oo mase laa arkabu fuuli maayo raran maayo haada daabadan iyo faraskan iyo gaarigan wallahi aanan fuulaynin bu ku dhaartay wahuwa raakibu waana saaran yahayba oo oh, mase laa adkhulu haadihi daara daartan geli mahaya buu ku dhaartay wa huwa isaguna fiiha waaba ku dhex jiraa fastadaama markuu dhaartay kadib buu kusii daa'imahaadayoo dharkii sidii buu usii qabaa gaadiidkii waa sii saaran yahay gurigii waa kusii dhex jiraa xanifa waa dambaabay kafaarada baa lagu leeyahy maxaa yeeley istidaamada markuu dhaartay kadib isagoo galay bay lamid isagoo xidha bay lamid isagoo gaadiidkii furay bay lamid tahay int bacd alistidaama markuu dhaartay kadib wixii ka dambeeyey marada isagoo xidhay bay kamid iyuu soo gelayaa oo oh, mase laa atasawaju ma guursanayo buu ku dhaartay wahuwa mutazawijun wuusa qabaaha reer buu leeyahay isagoo reer le ma guursanaya reer aw tatayabu buu ku dhaartay diib iyo barafuun ismarin maayo wahuwa mutadayibun waaba kasoo udgaayaaba diib buu ismariye aw laa dahaaro qaadan maayo weyse iyo qabeys midna isku dayi maayo wahuwa mutadahirun waaba dahaaro qabaaba oo weyse qabaa fastadaama waa sii daa'imay falaa yaxnaf kuwan ayaga ah kuwan ayaga maartay ku dambaabayo waa kala qaaday kuwaayo kuwan ayuu kala qaaday mutazawijka oo waxa dambe unbaa waxa dambe unbaa loo diidi ee wixii hore uu qabay dhaartu ma soo gelayso ma soo gelayso oo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix waa kii ahayd xadiidkii marka wixii dambe unbaa leeyahay ma guursan karo ee wixii hore uu qabay ma soo gelayso nacam diibkuna waa sidoo kale oo markuu barafuun iyo diib ismariya qabla alixraam bacda alixraam hadduu kasoo udgo waxba dhibaata ma lahayn istidaamada labada kuwan ayaga istidaamada dhib ma laha laakiin waxaa weeye kuwa horese istidaamadu bidaayay lamid tahay ibtidaay lamid tahay aw mase laa adkhulu hadihi daara wuxuu ku dhaartay daartan farta ku fiiqay inuuna gelaynin maba gelaayuu yiri daarta xagga laga gala albaabkeeda laga galaa ma galaayu yihi fasacida wuxuu fantay oo fuulay sadxaha sadxigeedii iyo saanqaafkeedii kore min khaarijiha banaanka kore ka fuulay gadaal buu intuu ka fuulay buu saanqaafkeeda kore iyuu ku fadhiistay aw mase saarad gurigii uu yiri ma galaayo waxay isku bedeshay carasa beel banaana daragtaa martay waa la dudumiyey dalaalkii iyo meeshii banaanka ahaa ee ay guri ku ooli jireen jabadii ayuu iska dhex fadhiistay fadakalaha halkiibu galay lam yaxnah ma dambaabayo maxaa guri ma gelin oo mase wuxuu ku dhaartay laa yadkhulu daara zayd zayd gurigiisa ma gelaayo buu yihi hebel hebel ninka la yihah gurigiisa geli maayo fadakala wuxuu galay maskana gurigiisi waa galay bikiraayin buu ku galay ah, waaba kiraystayba ka kiraystay hebel gurigiisa geli maayo markii de loo ilaafeenayey ee manfacadeeda hebel uu lahaa hadda ma aha kirada markaas kiraysatay adaa iska manfacada yeeshay adaa yeeshay oo daartan ninka degan ayaa loo nisbayni aw caariyatan waar ka caariyeystayba markii hore daaru zayd lalahaa inuu maarata daar isaga uu leeyahay oo uu siinaayo oo eed eh, hadda laakin waa ka caariyeystay lam yaxnaf ma dambaabayo daarti weli yani manfacadeeda muu ka qaatay isaga muuna qaadanin isaga muuna qaadanin lam yaxnaf ma dambaabin ilaa an yanwiya inuuba niyoodo maa yaskunuhu markuu leeyahay daara zayt inuu ka wado hebel meesha uu degan yahay inuu ka wado mooyane hadduu yidhahdo hebel meeshuu degan yahay kadibna uu la dego markaas de waa dambaabayaa haddayna maraafiqdii iyo qolalkii u kala ahayn wa xalafa calaa shayin hadduu wax ku dhaarto oo faqaala markuu yidhi wallahi baan samayn ama wallahi ma samaynaya shaygaasi ayuu wuxuu raaciyey in sha allahu buu raaciyey wa kaana wuxuuna noqday in sha allahdaasi mutasila mid la xiriidha bilyamiini dhaarti ah, wixuu ka dhaartay iyo inshaa allahudii buu isku xujisiiyey oo fasli iyo wakti dheer ooma dhexaysiinin qasada اlاstinaa istinaa ayuuna u qastayaa qabla firaaqihi ah, maxaa qasada faqasada waqasada wakaana qasada saas saas in mesha wax ka maqan yahin waad garanaysa wa kaana ahaa qasada اlistinaa markuu insha allahu leeyahay inuu soo reebto dhaartiisii ayuuna u qastayaa qabla faraaqihi ah, intuuna bogin oo dhaartan uuna bogin buuna niyadaa iyo qasadkaa la yimid lam yaxnaf qofka asagaa ma dembaabin kafaaradiisina waxba maaragtay laguma laha man xalafa biyamiinin faqaala in shaa allah falaa xinfa calayhi buu nabig aleh isalatu wasalaam yiri ah, ninkii intuu dhaarta in sha allahu yidhaahdo wax kafaaro oo lagu leeyahay iyo wax dhaartiis ka burtay iyo wax dembi ah midna korkiisa ma ahaanin in allah baad ku xidhay ah, marka istihni bay kamid tahay faqad istahna wa kaana mutasila bilyamiini shardi wey inay kushaalawdi iyo dhaarta isla xidhiidhaan waxaa shardi ayadana qasd inuu la imaado kaana qasada istinaa qabla faraaqihi intuunan dhaarta bogin waa inuu niya la yimid wain jara istinaau ah, qabla faraaqihi min alyamiini dhaarta intuuna ka bogin ah, lam yaxnad ma dembaabayo intaa waa xadfe wain jaraa alistinaau haddii istinihii iyo inshaa allahudan ay iskaga dureerto calaa lisaani carabkiisa waa qof laguba yaqaana wax alla wax ku hadlaba insha allah bu iska dhihi dadka qaarkood yani waa u sahlan tahay insha allahudaas wayna fiican tahay laakiin hadee maanta halkan fiiri insha allahu bu iska yiri marayna waxba u tarin ba jirta wain jara اlistighnaa cala lisaani calى caadatihi si lagu yaqaanay ba iska caadadiisi insha allah iska yiri walam yaqsid bihi oomana qastin istithna iyo rafcalyamiin dhaarti inuu ku kor yeelo ooma qastin iyo istithno aw inamaa badaa lahu waxaa u muuqatay istinaha inuu la yimaadayo insha allahudan bacda alfaraaqi min alyamiini markuu dhaartay kadib ayuu yihi insha allah kadabagiye insha allah u gadaalka yidhi lam yasixa alistinaa istinaa ma ansaxayo waxna u tari maayo ee wixii asaga ah ka dhaarta hadduu ku dhaco xanada waxaa la yidhi kafaara kafaara ayaa lagu leeyahay kafaara lagu leeyahay faslun idaa xalafa waxanitha laazimatu lkafaara kafaara lagu leeyahay baan kusoo haynaye kafaaradii maxaa la yidhahda maxaysaa tahay ka kooban tahay kafaaradii marka laga geliyo wixii maaragtay loo shardiyey idaa xalafa qofka hadduu dhaarto oo waxanifa xanfina ula yimaado xanfigaasi wixii u dhaartay bay ku xiran tahay hadduu yidhaahdo muujib u ahaa oo waan la imaan uu yidhi oo uu la imaan waayo xanifa ma ahe salbi bay aheedoo lama imaanayo buu yidhi markaasuu la yimid ayadana xanfi wuxuu ka dhaartay oo inuuna la imaanin oo uu yimaado iyo wuxuu ka dhaartay inuu la imaan doono oo uu la imaan waayo taasaa waxaa la yihahdaa xanfi la yirahda dhaartii khilaafay wey idaa xalafa waxanifa lazimatu waxaa ku laazima alkafaara kafaara ku laazimaysa fain kaana yukafiru bilmaal kafaarada marka waxay uqeybsantaa saddexda hore ee ayaddu ay sheegtay waa muratab waxaa ujeedaa waa khiyaar ma khiyaar ma aha midka dambe cafwan saddexda hore waa khiyaar midda u oo mxuu ahaa soonkana waxaa weya khiyaar la-aan qofkii waayo wey qofkii waayo wey kuma jirto iyado khiyaar kuma jirto nacam walakin yuakidukum bima caqadtum اlayman fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxdiru raqaba marka saddexdaasi waa takyiir aw aw aw baa la geliyey khiyaar wey faman lam yajid bali marka fasiyaamu halaaثata ayaami fasiyaamu halaaثati ayaam dalik kafaaratu aymaanikum marka saddexda markii la bogo midda dambe tacayanat marka saddexdaas midkuu raba lakin hadduu cunto bixin iyo hadduu dhar bixin iyo hadduu addoon xorayn intaba khiyaar buu leeyahay marka wuxuu leeyahy fain kaana yukafiru bilmaali hadduu xoolo ku kafaaro bixinayo oo waxaa kafaarada uu ku goynaya xoolo tahay citqu raqabadii waa xoolo idcaamu masaakiintii waa xoolo kiswadii aradbixi waa xoolo jaaza lahu waxaa u banaan qofkaasi inuu bixiyo kafaarada qabla alxinfi intuuna dhaartiisiba uunan burinin oo wuxuu ka dhaartay uuna ka noqonin ayuu kafaarada horta sii bixin karaa ma sameynayo wallaahi buu yidhi kafaaradii buu bixiye kadib buu sameeyey wa bacdahu bacda alxinfina waa bixin karaayo wixi uu yihi ma gelaayo intuu galo kadib buu kafaarada bixin karaa labadaba waa u banaan tahay labadaba way u banaan tahay waxaa soo aroortay falyukafir can yamiinihi walyati ladii huwa khayr waxaa kale soo aroortay walyati ladii huwa khayr walyukafir can yamiinihi ah, shayga khayrka intuu la imaado u yidhi wallahi inan sameyn intuu la yimaado kafaarada bixiyo kafaarada ha bixiyo khayrka ha la imaadana way soo aroortay wain kaana bisawmi haddayse tahay kafaaradu soom idcaamu masaakiin iyo cituraqabe iyo kiswadii arabixi midna ma hayo soonkii baa ku caynoobay saddexda beri lam yajuz ma banaana inuu iska soomo ilaa bacdahu bacda alxinfi ah, markuu dhaartiisii uu ka baxo kadib ayuu leeyahay dhaar baan dhaartay wixiina waan ka noqday wixii aan ma sameynayo waan sameeyey wixii aan samaynin ma samaynin kafaaraa lagu leeyahay marka waan soomay saddex beri ah, saddex beri markaa soomaya waa goorma bacda alxinfi weeyaan qaarka culamada kamidana waa khilaafsan yihin waay leeyihin iyaduna qabla xinfi waa imaato marka khuruuj can alkhilaaf in la sameeyaa fiican wa kafaaradu cidqu raqabatin addoon in la xoreeyo wey sifatuhaa addoontaas sifadeeduna iyo tilmaanteedu ka raqabati dihaari dihaarka qofkii yiri anti calaya ka ummi islaantiisa ku yiri maarata addoontii xore la yiri oo kale weeyaan oo maxay maxay ahayd xagga iimaanka iyo xagga salaamada min alcuyuub a ah, inay tahay mu'mina wasalima min alcuyuub lakin fi suurati اlmujaadala dhihaarka markii laga hadlayay kafaaraة اlcidqi raqaba mumina maya ku jirta ya mumina kuma jirta muطlaq bay ahayd waxaa qeyday riwaayatu kafaarati اlqatli riwaayatu kafaaratu alqatli nacam fadiyat musalamatu ila ahli wa taxriiru raqabati mu'mina taasaa marka muminimada sheegtay oo qeyday marka kafaaraadka kale ee cituraqabada ah ee mutlaqa ah taasaa lagu qeydaayo xamlu lmutlaqi cala lmuqayid saasaa loo yihahdaa wa ilaa kafaarat dihaar imaanba mayna sheeginba laakin waxaa lagu xumbaaray riaayadda kale ah kafaaratu alqatliga ayaa lagu qeyday wa hiya citu raqabati sifatuha karaqabati hihaar hihaarka raqabadiisa oo kale weye waxaa kaga cad in la yihah karaqabati alkafaara kafaaratu alqatli oo mase yudcima inuu quudiyo casharata masaakiina isagoo heli kara addoonta ataa waa ilere toban miskiin buu quudin karaa kulu miskiin miskiin kasta ridlan radal iyo wathulutha radlin ayuu siinayaa hal radal iyo thulu radal saddex loo qey meeshiis bilbaqdaadi meesha baqdaad la yihahdo ardaasheedii iyo macaayiirteedii iyo miiskeeda ayaana la ictibaari ah, xaban oo xubuub ah min quutilbeledi beledkaa uu joogo cuntada laga cuno ayuu bixinaya siinaya <clears throat> qofka wuxuu markaas cuni kara ee ku filaan karto waa mud rodolka lagu sheegaya thulidka waa mudkii weye mudkuna waa saac rubcii weye rubcu saac weye rubcu saac buu la imaan marka haddii laba kiiliya bar uu ahaa saacii rubuciisa ayaa la bixin oo kafaarad loo bixin kafaarat ulyamiin qofka hadduu dhaarto <clears throat> qaarkooda laba mud bay leeyihiin oo mase yaksuuhum waa rad bixinayaa nusakda qaar oo kiswatum aradbaxoodii ah, aradbax buu siin bimaa buu ku aradbixin wax yudlaqu caleyhi lagu idlaaqo ismulkiswa ama yanطaliqu ismu lkiswati calayh ah, magacaas kiswe iyo aradbax wax lagu magacaabi karo walow mizalan hoosgunti baa ahaadee ayaa maaragtay yuu bixinaya mara hoosta lagu xidhaba la ka dhigo eh, eh, ragga hadduu yahay wey ama haweenka waxaa laga hadlaya wax awrada astura oo lagu tukan karo ragga marka hal maro hoos ku xidha waa ku filanta haweenkuna waxay ku tukan karto oo awradeeda asturi karo ayaa la siinaya walow mizalanta ragga wey wa maqsuulan mara la dhaqay ba ahaato oo cusbeen oo la dhaqay ah, laa khaliqan se maya mara iska duugowday oo baali ah oo martaaba matutacayso kala daawanayso googays maya ah, wa yukhayaru bayna alanwaaci halaath saddexdaasi nooce lasoo sheegay waa idcaamkii iyo cidkuraqabadii iyo kiswadii aradbaxii cuntadii addoon xorayntii saddexdaasba khiyaar buu leeyahy mid kurra samayn karaa fain cajaza hadduu ka cajizo can jamiici alanwaaci halaathati saddexdaas noocee lasoo sheegay khiyaarka ahaa hadduu ka wada cajizo oo midba uu la imaan waayo saama wuxuu soomayaa halaata ayaam saddex beri u soomi saddex beri ayuu markaa soomayaa oo fain lam yajidi bay soo geli fasiyaamu halaathati ayaam saddex beri soonkood ayaa laga rabaa wal afdal buu kuleeyay musanifka sida fiicanna tawaaliiha saddexdaa beri ee uu soomayo inay xiriiraan oo una kala afurin toos uu isku xiriiriyo ayaa fiican maalin walba saddex maalmood isku xigta saddex maalmood isku xigta inay noqdaan ayaa afdaloo fiican khuruujan can اkhilaafi qaar baa waajibinaya cabdulahi eh, bn mascuud radi alahu anhu qiradiisina fa siyaamu halaata ayaam mutataabicaat mutataabicaat buu ku daray saddex beri oo xidhiidha wayajuusu wayse iska banaan tahay mufaraqatan ayadoo la kala geegeeyey oo maanta intaa soonto iska afurto maalin kale maalin kale asoonto liannahu naska saddex beri unbuu sheegay walcabdu adoonku laa yukafiru bilmaali adoon haddii uu kafaaro gudan rabo maal baan bixin oo addoomaan quudi dad masaakiin baan quudin iyo waana rad bixin iyo uma suuroobaysa arrintaa ayada maxaa yeele xoolaba ma laha xoolihiisana sayidkiisaa iskale marka laa yukafiru bilmaal xoolo kafaar kuma bixinayo wain adina lahu sayidu sayidkiisa haba u idmee hataa hadduu sayidka u idmo maxaa yeele xoolahaasi maba mulkin karaba waxaad mulkinaysa ood leedahay oo haddii lagu siiyana aad yeelan karto unbaad kafaaro u bixin kartaa ama aad sadaqaysan kartaa wain adina lahu sayidu sayidka baa idmee bal bisawmi maxaa u banaan marka haddii la yiri wax ma quudin karo oo muxuu ahaa ma arad bixin kara haddii la yiri cidqu raqabana kasii ooba kasii sheegaayo isagaba adoona waxuu xoreyn kara maleh he maxaa usoo haray soomkii bal bisawmi wuu soomi saddexdii beri muska soomi waman bacduhu qofkii qaarkiis xorun xor uu yahay waa adoon mubacda qaarna waa xor qaarna adoon buu ka yahay yukafiru bilidcaami waa kafaaro bixin karaa cunto iyo walkiswati aradbax ayuu bixin karaa maalin inta uu xorta yahay buu shaqaysan markaasuu raashin masaakiinta siin ama aradbax siinaya duuna alcidqi samada ah, waxma xorayn karo isagii baa weli xoroobin oo addoon ah marka addoon baan xorayn ma socon karto lakiin cunto iyo aradbax iyo waxaasi qeybta uu xorta yahay ayuu kasoo shaqaynaya deena uu ku sadaqaysan kara ama kafaara iskaga bixin karaa wallahu aclam intaas ka joog wala milat sal allah waslam ala nabi axmed